assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii shan iyo labaatanaad ee kitaabka kuntu calaa adbaaqin alaaa yani calaa maraaxila alaaa saddex marxaladood baanan soo maray anigu saddex marxaladood yaan soo marayoo laba mid aan ku dhintaba xukunkeedu marka uu waadix ii ahaan lahaa midna iyadu waadix la iska ahaan lahaa midnaan rajo fiican qabilaha laakiin tan saddexaadeen hadda ku dhimanayo iyaa mugdi igaga jiraayo saasaan la oyayaa buu ka wadaa radia allahu canhu laqad ra'aytunii waa dabaqada hore eh waxaan is arkay wamaa axadun ashadda buudan lirasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam minii aanu qofna ahayn kii iga necab rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam walaa axabba ilaya waxaan ka jecelahayna aanu jirin min an akuuna qad istamkantu minhu inaan makansadoon gacanta ku dhigo oo faqataltuhu aada dilo waxaan ka jeclaan aanu jirin oo kolkuu mushrika ahaaye falow mudtu calaa tilka alxaal haddaad sidaa ku dhiman lahaa lakuntu min ahli naar ahlunaar baan ahaan lahaayo shaki kuma jireen falamaa jacala allahu alislaama fii qalbi markuu alle subxaanahu wa tacala islaamnimadeeda qalbigi qalbigayga islaamnimadii soo geliyey ataytu nabiya sal lla alay slam nabigaan u imid faqultu markaasaan waxaan ogsuubi yadaka fal ubaayicka gacantaada soo fidiyo aan kula mubaayacoodo fabasata yadahu gacanti yamiinahu buu soo fidiyey oo qabadtu yadii markaasaa gacantaydii ceshaday fa qaala markaasuu yihi maa laka yaa camru maxaa ku dhacay camriow adaaba dalbaday maxaad gacanta u ceshanaysaa qultu aradtu an ashtarid waxaan rabaa waxaan doonay inaan shardisto qaala tashtaridu maada maxaad shardisanaysaa qultu an yuqfara lii in la ii dembi dhaafo qaala markaasuu wuxuu yidhi amaa calimta ana alislaama yahdimu maa kaana qablah miyaadan ogeyn islaamnimadu inay dumiso wixii ka horreeyey waana alhijrata tahdimu maa kaana qablahaa waana alxaja yahdimu maa kaana qablahu miyaadan sidaa ogeyn maba u baahnid marka yani inaad shardisato uma baahnid ayuu leeyahay saddexdaasuba marka waxa ka horreeyey inay dumiyaan soo ma ogin bacdu kutubi tafaasiir ayaa waxaad ku arkaysaan sida ibnu kahiir iyo fatxu lqadir lishawkani iyo inay ku darayaan toobadana toobaduna laakiin kuma jirto xadiidka kuma jirto sida uu sheegay sheikh alalbani xafidahu allahu tacaala fi silsilaة اأxaadiiث الصaxiixa miya insa aضaciifa wamaa kaana axadun qofnana marka sidibuu ku islaamay yani wamaa kaana axadun marxaladii labaduoo sii socotee qofna ma aanu ahayn axaba ilaya min rasuuli llahi sal l sl rsulka alla waxaan ka jecelhayna ma aanu jirin walaa ajalla fii caynii minhu ishay indhahaygana wax isaga igala weyn ma aanu jirin oon ugu ixtiraam badnahay wamaa kuntu utiiqu an amlaa caynii minhu ijlaalan lah ma aanan keri karin inaad isha ka bogsado isha kala bogto ixtiraam iyo haybadaa ka haybaysanayo walow su-iltu an asifahu haddii lay weydiin lahaa inaan tilmaamona maa aطaqtu ma aanan kareen لأnni lam akun amlihu caynaya minhu lan isha maanan kala bogan jirino si u aha maanan garteen oo tilmaan hadii la idhaamaba aanan garteen muxuu ahaye gaayat اlijlaal wالtabjiil marka rasuulka all sala allahu alay slam aad iyo aad buu u haybad badnaayo sidaan xadiidkii qisadii zaynab bint alxaaris athaqafiya imra'at cabdillahi bni mascuud radi allahu canhuma aan ku soo wuu haybad badnaayo marka qofkii muxuha la kulmaayo isha ma aanu siin karin haybad daraaddeed sidaa daraaddeed baa saxaabadiisii muxuu ahay kibaaru saxaaba ahay weynanka kula kulmayo ma ayna tilmaamin laakiin dadka tilmaamayu laba nooc bay ahaayeenoo qaar caruurnimo kula kulmay iyagoo oo yaryar nebiga sala allahu alayh waali wasalam oo sidaa markaa mxuaan ragga waaweyn ay uga heybisanayaan aan uga heybisanaynin ee muxuaha la kulmay sida anas ibni malik iyo cali ibni abi aalib iyo hind ibni abi haala iyo albara ibni caazib iyo raggaasu iyagoo yar yaraan bay kula kulmeen nebiga sal ly slam oo qaarkoodna gurigiisaba ay joogi jireen qaarkoodna khaadimina u ahaayeen marka kuwaasu way tilmaameen oo aad bay u tilmaameen sifadiisu tilmaan dheer ka bixiyeen qaarna waxay ahaayeen kuwa iyagoo kolkaa mu'miniin aan ahayn ama kolka un soo islaamay oo reebaadi una la kulmay sidii alcaddaa ibn ibnu hawda caddaa ibnu ibnu khaalid ibn ibnu hawda iyo haweenaydii la dhihi jiray umulmacbad radia allahu canhum ajmaciin kuwaas iyo bay ahayd dadka tiltilmaamay iyo caaisha iyo intaasaa tiltilmaamay rasuulka sala allahu alayh waali wasalam ah, markaas ibn saasuu u leeyahay ma aanan tilmaami kareen haddii tilmaan la yidhaaho walow mudtu calaa tilka alxaalataan sidaa ku dhiman lahaana larajawtu an akuuna min ahli اljanna waxaan rajayn lahaa in ahlu janna ahaan lahaa ma aanu dhihin lakuntu min ahli janna ma aanu dhihin liannahu qofka qof eh, qofna in kastaba salaa iyo wanaag ha ka muuqda eh lagagama looguma marag furi karo oo laguma caddayn karo inuu ahlujanno yahay ilaa qof un uu isku yimid inuu yahay mooyaane uma uma waliina wallayna uma waliina oo walliina laamta waa ii aniga waxaan maamulay oo gacantan la gallay ashyaa'a waxyaalo maa adri maa xaalii fiihaa aana garanay xaalkaygu ka yahay yani wuxuu ka wadaa waxyaalihii maamulna waa soo qabtay oo muxua xaakimu masr buu ahaan jiray muddo uu anyareen uu ahaan jiray fitantii muslimiinta dhex martayna gaar ahaan dagaaladii cali iyo mucaawiya dhex maray aad iyo aad buu u galay radia allahu canhu aad iyo aad buu mucaawiya u taageeray oo cali uga soo horjeedsaday marka waxyaalahaas ayuu wuxuu leeyahay cabsi igu hayo oo marxaladantada waxyaalihii aan faraha la galay baana garanayna wuxuu yahay fa idaa ana midtu markii anigu aan dhinto falaa tasxabannii naa'ixatun walaa naar yaana iraaci naag ooyeysi iyo kolka qabrigayga la iisii wado naag ooyeysi iyo dab midna foox iyo idan iyo waxba toonayaan yaan soo raacin iyo cuud iyo waxba toona faidaa dafantumuunii markaad aastaan fashunnuu calaya turaaba shanna shunnuu iyo sunnu labadaba waa la sheega labada macnaheedu waxaa weeyaan tartiib tartiib ciidda igu shuba aad tartiib igu shuba ciidda uma aqiimuu xawla qabri jooga joogow ku nagaada qabrigayga hareerihiisa qadra maa tunxaru jazuur inta laga dhuundhabo neefgeela neefka geela ahe la gowracay ama gowrac loogu talagelay in la qasho la doonayo hilibka ah ayaa la yidhaahaa jazuur wa yuqasamu laxmuhaa oo hilibkeedana laga qaybinayo carabtu dadiska reer baadiya bay ahaayeenoo ay wax ku qiyaasan jireen ayaa waxaa ka mid ahaa acmaashooda ay yaqaanaan xigsin hal xigsinteed iyo muxuu ahay ri-nka laga lisaaye iyo muxuu ahay inta neef laga gowracayo helibkiisa laga gogoynaya iyo inahaasay marka wax ku qiyaasi jireen tiibuu marka camr uu leeyahay waana amrin marka layska yaqaano oo taqriiban la keeni karo qiyaas lagu keeni karo xataa astacnisa bikum ilaa aan idin weheshado wa waandura aan ka fakiro maa uraajicu bihi rusula rabbii waxaan ugu jawaabi doono rususha rabbiga iisoo diri doona malaa'igta kooda malaa'igta qabriga igu su-aalaysa waxaan ugu jawaabaya aan ka fakera oon idin weeshado nafta igu soo noqotee haiga tegin haiga degdegina rawaahu muslim qowluhu sunuu ruya bishiini اlmucjamati wa bilmuhmala iyo sunnu ay subuu qaliila subuuhu qaliilan qaliilan in yar in yar iyo tartiib tartiib igu shuba wallahu aclam marka eh, markii muxuu ahaaye eh, qabriga lagu shubaayo ciidda lagu rogaayo in dam dam dam durba laga siiyo sida ay yeelaan dadkan mxu hadda eh, soomaalida saasay yeelaan waa laga fiican yahay marka gaar ahaan dadka reerdexeedku sida ay wax u aasaan ee ah in bermiil la kor saaro inta solay laga dhigo oo ciiddii ay qofkan kada maydka a ah, dushiisa xoog iyo toos durba ugu dhacayso waxaa laga yaabaa marka inuu ku dhiboodo codka iyo mxuahay damdamtaasoo waa in tartiib tartiib loogu shubo inuu qabriga dumitaan iyo waxaasiyo u keenana waaba laga baqaa saas u ilahay marka tartiib tartiib ugu shuba wallahu subxaanahu aclam baabu wadaaci الصaaxibi wa wasiyatihi cinda faraaqihi lisafarihi wagayrihi waadducaa'i lahu wa طalabi اdducaa'i minhu in la macasalaameeyo qofka saaxiibkaa markaad kala tegaysaan iyo in lala dardaarmo kolkaad kala tegaysaan ama safar ku kala tegaysaan midkiin safraayo ama wax kale aad ku kala tegaysaan oo geeri iyo wax lamid aad ku kala tegaysaan in laismacasalaameeyo laisu duceeyo iyo in in adigu ducaysiyon isagana duca ka dalbato qaala allahu tacaala wasaa bihaa ibraahimu baniihi wayacquub wasaa bihaa ereygaa tawxiidkaa waxa u dardaarmay ibraahiimu ibraahim baa u dardaarmay baniihi wiilashiisii wayacquubu yacquubna u dardaarmay midkoolmarkuu ka tegaya adduunyada yuu la dardaarmay ubadkiisii la dardaarmay marka ubadka iyo ahalka iyo saaxiibada iyo qaraabada iyo deriska iyo uu e, la dardaarmo qofkii marka uu geeriyoonayo sida uu kolkuu ka tegaya ula dardaarmay wuxuuna yidhi marka yaa baniya wiilashaydiyo in allaha astafaa lakum diina alla diinta diintuu idiin xulay diintii uu doortay buu idin ku hanuuniyo islaamnimada eh falaa tamuutunna ha dhimanina ilaa waantum muslimuun ilaa idinkoo muslimiina mooyaane yani daa'ima islaamnimada ilaa aad ku dhimataan oo ku gacan adayga weeyaan am kuntum shuhadaa mise waxaad ahaydeen kuwa la jooga id xadara yacquub almowt markay yacquub geerida u timi marka kii dardaarankaa hore yidhi waa inuu ahaa ibraahim kan dambena dardaarankii yacquub baa la sheegaya yacquub markuu dhimanayay miyaad la joogteen id qaala libaniihi markuu wiilashiisa ku yidhi maa tacbuduuna min bacdi maxaad caabudi doontaan aniga dabaday isagoo hubsanaya bal inay jidkiisa ku soconayaan iyo inay wax kale ay ku fakirayaan qaaluu markaasu waxay dhahn nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaq ilaahan waaxida wa naxnu lahu muslimuun waxaan caabudaynaa ilaahaagii iyo aabbayaalkaagii ibraahim iyo ismaaciil iyo isxaaq ahaa Eh, ilaahoodii baan caabudaynaa ismaaciil marka yacquub aabbihii xagga dhalashaa ma aanu ahayno aabbihii iyo awowgii toona ma aanu ahayn ibraahim iyo isxaaq iyagu way ahaayeeno midna awow buu ahaa midna wuxuu ahaa adeer buu ahaa laakiin eh, midna aabbuu ahaay kanise marka isagoo aabbuu ahaa eh, adeer buu ahaa aabbayaalkii baana alla ku daray subxaanahu wa tacaala marka adeerka aabba waa lagu sheegi karaa ilaahan waaxida ilaah oo keliya sow abaan caabudaynaa macbuud keliya wanaxnu lahu muslimuun isagaanan annagu nahay kuyu hoggaansamayna wa ama alaxaadiidu faminhaa xadiidu zayd bni arqama radia allahu canhu aladii sabaqa fii baabi ikraami ahli beyti rasuuli اllahi salى allahu alayh waali wasalam kaasaa ka mid a xadiidkii inoogu soo hormaray zayd ibnu arqam uu wariyey ee muxuu ahaayey uu nebigu sala allahu alay slm meesha qadiru qum la yidhaaho uu khudbadii uu ka jeediyey gaarigiisu markay soo dhowaatay ummaddiisa uu ahlubeytkiisa iyo qur'aanka kula dardaarmay labadaa qaala markaasna e, wuxuu yihi zayd qaama rasuul lah sal slm fiina khatiiban faxamid allah waahna calayhi wawacda wadakar uma qaala markaasu haddana wuxuu yidhi ama bacdu alaa ayuha annaas inama ana basharun yuushiku an yaatiyanii rasuulu rabbii faujiib wa ana taarikun fiikum haqalayn aniguna laba culculus baan idinkaga tegayaa أwlهma kitaaب الlah فيh الhuda والnuur fkuduu bkitaabi الlahi kitaabka ilaahay qaato oo واstamsikuu bihi qabsada faxaثa عalى kitaabi الlahi وaragba فيh ثuma qaala markaasu wuxuu yihi وأhlu beyti iyo أhlu beytkayga qaraabadayda أذkirكm الlaha fي أhli beyti ida ku celceliyay rawaه msلm وqad sabqa bطuله wuxuu nagu soo horo maray رqم ثiلثuمiya سiتa وaربaعيiن marka waa la dardaarmay ummadiisa nebigu sal ly slm wa abi sulayman malik bn اxuwayris allayfiyi radi allahu canhu qaala ataynaa rasuul اllahi sal sl rasuulka allaan u nimid wa naxnu shababatu mutaqaaribuun shababa waa jamcu shaab anagoo dhalinyaro isu dadhodhow ah oo labaatameeye ah oo qabiiladooda banulays ah ayaan u nimid raqamnaa cindahu cishriina leyla labaatan habeen baan la joognay wakaana rasuul lahi sal slm raxiima raqiiqa wuxuu ahaa mid naxariis badan oo qalbi jilicsan fadanna wuxuu u maleeyey anna qad ishtaqnaa ahlanaa inaan ciddayadii u xisnay yuu u maleeyey fasa'alanaa wuxuuna waraystay canman taraknaa min ahlina dadka aan ka nimid ahalka iyaga yuu naga waraystay faakhbarnaahu waan uga warrannay qof waliba dadkuu ka yimid carruur iyo waalid iyo xaas iyo iyo xaalkoodu siduu yahay inay abaar ku jiraan iyo inay mu'miniin yihiin iyo gaalo yihiin wixii buu naga waraysa markaasoo naga warranay faqaala markaasuu yihi irjicuu ilaa ahliikum ku noqda ciddiinnii oo faaqimuu fiihim la jooga wacallimuuhum waxbara wamuruhum waxfara wasalluu salaata kada fii xiini kada wasalluu eh, kada fii xiini kada wuxuu yidhi marka mxuah eh, salaad heblaayana waqtigaa tukada salaad heblaayana waqtigaa tukada ehm, faidaa xadarat الصalaaة markay salaadu gasho falyu-adin lakum axadukum midkiin ha idin addimo walya-ummakum akbarukum kiina idinku daaweyne ha idin tujiyo muttafaqun calayh kiina idinku daaweyn ha idin tujiyo buu dhahay ma aanu dhihin kiina idinku qur-aan aqoon badan iyo kiina idinku cilmi badan iyo kiina idinku islaama horreey eleen xaggaa way ka sinaayeen marka waxa keliya tafaawud uu kaga jiray waxay ahayd xagga da-da da-da faarax yar dhexeeyo isku wada da' baan ahayn maanu dhihine waa isku da buu yidhi zaad buaari buaari wuxuu ku daray fii riwaayatin lahu wasalluu kamaa ra'aytumuunii usalli u tukada sidaad aragteen anigoo u tukanaya labaatan habeen keliya ayay culamo ku noqdeen oo cilmi badan ay xambaareen oo xadiid badan goorkii dambe uu warin jiray muxuu ahayey saxaabiga kada malik bn xawaris radi allahu canhu wa qowluhu raxima raqiiqan waxa weeye huwa bifaa-in wa qaafin rafiiqan wa ruwiya raqiiqan labada rafiiq oo kale idhaha ku mid dhimrin badan buu ahaa haddii la yidhaaho raqiiqanna waa qalbi jilicsanaa weeyaan wa can cumar bn الخaطaabi radي allahu canhu qaal istaadantu الnabiya salى اllahu عalيyh wali slm fi lcumra inaan cumraystaa nabiga uga idin dalbay faadina waa idin u qaale wuxuuna yidhi laa tansanaa yaa ukaya min ducaa'ika walaalow ducadaada ah hanaga ilaawin faqaala markaasuu yihi kalimatun waa eray maa yasurunii ana lii biha addunya wa fii riwaayatin qaal ashriknaa yaa ukaya fii ducaa'ika naga qaybgeli oo nala wadaaji walaalkayow ducadaada rawaahu abu daawuud oo tirmidi waqaala xadiidun xasanu saxiix xadiidka waanu soo marray oo raqam hulsumiya alaaa wasabciin baa ku soo marray waxaana soo ogaanay xadiidku inuu daciif yahay oo sababtu ku daciifina uu yahay inuu ku jiro nin la yidhaaho caasim ibn cubaydillaah oo cumar uu awow labaad u yahay radia allahu canhu saasna waxaa sheegay sheikh اlalbani fi ضaciif اljaamiع الصغيir وعn saلم <coughs> بn cabdاللahi بn cmr radي allahu canهuma ana cabdالlahi bna cmr radي allahu canهuma kaana yaquulu wuxuu ku dhihi jiray lirajuli ninka ida araada safaran markuu safar doono udnu minii xataa uwadicaka kamaa kana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam yuwadicuna igu soo dhowow si aan kuugu sagootiyo kuu macasalaameeyo siduu rasuulka alla sala alla alay slam noo macasalaameyn jiray oo noo noo sagootiyi jiray fayaquulu markaasuu dhihi jiray astawdicu allaha diinaka waamaanataka wakhawaatiima camalik saasuu dhihi jiray allaan ammaansanayaa oon ammaano uga dhigayaa diintaada iyo ammaanadaada iyo cumrigaaga camalkaaga khaatimadiisaba inuu diintaada alla kuu xifdiyo oo ammaanadaada alla kuu ilaaliyo oo camalkaaga uu khayrkuugu khatimo ayaan alle subxaana wa tacaala kaaga baryayaa saas u dhihi jiray radia allahu canhu marka rasuulka sal ly slm siduu u wadici jiray sidaas weeyaan rawahu tirmidi wa qaala xadiiثun xasanu صaxiix wa huwa kama qaal alxadiiثu صaxiix صaxaxahu sheikh اlalbani fi صaxiix اjaamiع الصغيir wa alkalimi الطayib wa silsilaة alxadiiث الصaxiixa wa صaxiix sunani abi dawuud intaba waa ku saxiix yeelay wa can cabdillaahi bni zayd bni yaziid alkhaطmiy aلصaxaabiyi radi allahu canhu qaala kana rasul lah sal ly slm ida araada an yuwadica aljeish wuxuu ahaan jiray markuu jeeshka ah inuu salaameeye uu doono qaala wuxuu dhihi jiray astawdicu llaha diinakum waamaanatakum wakhawaatima amaalikum waa kii ibni cumar naftiisii wa laakiin kan waxa weeye siduu wuu jeesh buu magac dhabay kii horena suu noo wadici jiray marka jeesh iyo afraad iyo intaba iska noqonaysa rawaahu xadiidun صaxiix rawaahu abu daawuuda wagayruhu biisnaadin صaxiix wahuwa kama qaal xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu alalbaniy fi saxix jaamic صغيr waa silsilaة اxadiiث صaxiixa وعn أنس رضي الله عنه qاal jaء رaجuل إلى النبي صل ل sلم baa nebigu u yimid faqاla ya rasuul الlah إنii أuriidu سفرا fazawidnii anigu socdaal baan rabaaye isahay sahay si sahaydaasuna marka sahay maadiya ma sahay macnawiya weeyaan oo dardaaran iyo duca buu rabaa faqaala markaasu wuxuu yidhi zawadaka allahu taqwa allah ha kugu saxayo taqwo alla ka cabsi qaala zidnii ii kordhi qaala wagafara dembak dembigaaga alla ha dhaafo qaala zidnii iigu dar qaala wayasara laka alkhayra xaysu maa kunta khayrka allah kuu dhib yareeyo kugu dhaqaajiyo ku hawl yareeyo meel alla meeshaad joogtada rawahu tirmidi wa qaala xadiidu xasan wa huwa kamaa qaala xadiidku xasan weeyaan oo xasanahu lalbani fi saxi aljaamic sagiir walkalimi ayib marka waxa weeya sidaas macnaheedu waxaa weeyaan qofka safrayaayo inuu isagu u yimaado qofka ahlu khayrka ah caalimka ah ama caabidka ah inuu u yimaado oo uu ka dalbado iyo dadka waxgaradka ahee abwaanada iyo inuu u yimaado oo duco iyo dardaaran uu ka dalbado iyaguna marka kolka ay u duceeyaan lana dardaarmaan baabu الاstikhaarati wاlmashhuura istikaara khayr doonka weeyaan oo alle khayr la weydiisto inuu khayrka waafajiyo uu qofku u weydiisto mashhuuraduna waa la tashiga dadka kale uu la tashado qaala allahu tacaala washaawirhum fi lmr la shawr oo la tasho arrimaha arrimaha kala tasho ay shaawir shaawir fi qaala tacaala waamruhum shuuraa baynahum arrinkoodu waxaa weeyaan wada tashi dhexdood iyo wada shawrid weeyaan ee yatashaawaruuna baynahum fiihi bilamri dhexdooda calaykum asalaam waraxmat ullah dhexdooda ayay showraan oo isla tashadaan arrimaha dhexdooda ee dhexdoo soo dariyey wacan jaabirin radia allahu canhu qaala kaana rasul l sl l sl rsulka al wuxu yucallimuna alistiqaara istiqaaraduu na beri jiray fi lumuuri kulliha arrimaha oo dhan kasuurati min alqur'aani yani siduu suurad qur'aana loo xifdisiiye oo kale yuu ducada istixaaradana loo jiray wayaquul wuxuuna dhihi jiray idaa hama axadukum biاlamr midkiin markuu ku hamriyo arrin arin markuu rabo inuu sameeyo falyarkaca ragcatayni ha tukada laba ragcadood oo min gayri اlfariida aan ahayn farad aan ahayn uma lyaqul haddana ha yidhaaho ha yidhaaho uma yqul haddana yidhah allahuma inii astakhiruka bicilmik allow khayr baan ku weydiisanaya khayr waafajin baan ku weydiisanaya cilmigaaga sababtiisa waastaqdiruka biqudratik awood baan kaa dalbaya qudradaada daraaddeed waas'aluka min fadlika alcadiim deeqdaada weyn baan wax kaa weydiisanayaa fainaka taqdiru walaa aqdir aduu waxbaad karta anugse wax ma karo wataclamu walaa aclam wax walbaad ogta anugse wax ma ogi wa anta callaamu lguyuub waxyaalaha maqanee qarsoon aduka aad ugu ogbaat aad ugu warhayee allahuma in kunta taclamu allow haddaad og tahay ana hada alamra arrinkankadu arrinkaan ugu magac dhabayaayo hadduu guur yahay hadduu guri dhisad yahay hadduu safar yahay hadduu iibsi yahay waxaas buu sheegayaa siduu xadiidka akhirigiisa ku sheegi doonee marka hadduu arrinkankada uu yahay khayru leekay ii fiican fii diinii wa macaashii wa caaqibati amri diintayda iyo maciishadayda iyo arrintayda khaatimadeeda aw qaala mise wuxuu yidhi caajila amrii wa aajilihi arrintayda mideeda degdega ee tan soo soka ee adduunyada iyo teeda dambe aakhira aba faqdurhu lii ii qadar wa yasirhu lii ii fudaydi uma baarik lii fiihi haddana ii barake wain kunta taclamu haddii aada og tahay ana hada arrinkan kadu sharu li inuu xun yahay fii diini xagga diintayda iyo wa macaashii xagga maciishadaydi iyo wa caaqibati amrii arrintayda khaatumadeeda aw qaala caajil amri wa aajilihi asrifu cannii iga leexiyo wasrifnii canhu isna iga leex adna iga leex isna iga leex alowna kala duyado waqdur liya alkhayra xaysu kaan khayrka ii qadar meel alle meeshuu joogaba uma radinii bi haddana igu raalligeli oo igu qanciyo aan raalli ka noqdo qaala wa yusamii xaajatahu dantiisa wuu magac dhabayaa iyadaa rawahu albukhaariy xadiidka kadu marka shaki buu ku wariyey ma lafdiganu yidhi mise lafdiganuu yidhi macnihii marka wu uu keenay labadaa lafdiga raawi uu kala shakiyey middii uu qabsadana waa ugu noqonaysaa laakiin waxaa waxaaba jirta riwaayat ibni xibbaan riwaayat ibni xibbaan baan iyadu aan shakiyin ee riwaayat ibni xibbaan haddii laga qaatana waa la heli karay baabu istixbaabi الdahaabi ilى اlciidi wa ciyaadaة اlmariidi wاlxaji wاlgazwi wاljanaaza wanaxwiha min طariiqi wاrujuuci min طariiqi آakar litakhiiri mawaadic اlcibaada wa mxaa waa sunanimada in ciidda iyo salaada iyo xajka iyo jihaadka iyo maxaha cumrada iyo booqashada qofka jiran iyo wixii sidaas oo kale anwaacu lkhayr ah markii la aadayo in jid laga tago kolka laga soo noqonaya jid kale laga soo noqdo taasna marka wuxuu ku fasiraya alimaamu radi allahu canhu inay mawaadicda cibaadadu ay farabadato oo ilan meel huwa u meel walba u mara furaysaa soo socodkiiyo sii socodkana mid walbaba cibaado wey cibaada kolkii lagu sii socdo iyo kolkii loo sii socdo mid walbaba raadashaas iyo tallaabooyinka waa loo tirinaya sidii xadiidkii ubay bni kacbi radi radiallahu canhu aan kusoo maray can jaabirin radi allahu canhu qaala kaana nabiyu sal ly slm nabigu wuxuu ahaa idaa kaana yowmu ciidin maalin ciideed markay timaado khaalafa ariiqa jidka waa kala bedeli jiray oo kuu ka tegay midaan ahayn buu kasoo noqon jiray rawahu lbukhaariy qowluhu khaalafa ariiqa yani dahaba fi ariiq warajaca fi ariiqin aar qala raximah llahu tacaala wacan ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuula allahi sal ly slm kaana yakruju min ariiqi shajara kolkuu maka aadayo dariiq dariiqu shajara la dhihi jiray buu ka bixi jiray wayadfulu wuxuuna ka soo geli jiray kolkuu soo noqonaya madiine ku soo noqdana min ariiqi almucaras meeshaa ariiqu lmucaras la yidhaaho yuu ka imaan jiray ka soo geli jiray almucaras meesha habeenkii la dego qofka musaafirkiihi kaasaa la yidhaha tacriiskana marka macnihiisu waa habeen degidda qofka musaafirkiihi habeenkii guuraynayaayu meel markii uu dego habeenkii tacriiskaasaa lagu magacaabaa marka laba dariiqoo macruufa bay ahaayeen waqtigoodii la yaqaanay haddase wax yaqaanaa si uu jiro laga yaabo inaanu jirin laakiin marka hadda waxaa weeyaan labadii dariiq daatadoodii qofkii garanaya madiinana joogaayo inuu labadii dariiq iyaga laazimo rasuulka sala allahu alayh wasalam uu kaga daydo waa u fiican tahay marka qofkii beled kala joogase marka waxaa weeyaan inuu dariiqna ka baxo dariiqna ka soo noqdo waidaa dakhala maka markuu maka gelaayana dakala min ataniyati اlculyaa wuxuu ka geli jiray karinta sare jiirta sare dalcadda sare uu ka geli jiray ee almucallaa la yidhaaho ama xajuun la yidhaaho ama athaniyat alculya la yidhaaho yuu kasoo geli jiray ee qubuuraha makaad ah wayakhruju min athaniyati sufla meesha saniyada dalcadda hoose ee xagga maxaa galbeedka waqooyi ah ee jidka jidda u baxa ah ee masfala la yidhaaha ama kudaya ay yidhaahaan taasuu ka bixi jiray oo weliba wareeg bay ku noqonaysaa marka kolku uu xagga madiine uu aadayo waa soo wareegi jiray oo marka jidkaasuu ka bixi jiray nabigu sala allahu alay wala slam muttafaqun caleyh macnuhu waxa weeyaan bixidda iyo soo galidda labada goor mid walbaba dariiqa waa uu bedeli jiray baabu istixbaali bitaqdiimi اlyamiin waa baab aada iyo aada muhima ah kankadu ah oo labada gacmood labada hadinba gacmi iyo logo waxay noqdaanba sida ay u kala wadiifadooda u kala leeyihiin ku saabsan oo aada iyo aad in loo dhegaysto oo loo dabaqo aada iyo aada u istaahila qof walba aada u dhegayso oo bal xubnahaaga sida aad u adeeganayso ugu adeeganayso yuu kuu kala caddaynaya gaar ahaan midigtaiyo bidixda istixbaabu taqdiimi alyamiin midigta ku horraysiintiisa fii kulli maa huwa min baabi atakriim wax alla wixii sharifaad oo dhan kalwuduu'i sida weysaqaadka iyo walgusli qubayska iyo watayamum gagabaysiga iyo walubsi thawbi marada xidhashadeeda iyo wanacli kabta xidhashadeeda iyo walkuf khufka iyo iskaalsaha iyo kulliga waxaasoo kale weeyaan wasaraawiil saraawiilshana kastumooyinkana kulli waxaan looda mid weeyaan wadukhuuli lmasjid wasiwaak rumayshadana dhanka midigta walاgtixaali indha kuulashada wataqliim alanfaari cidyaha guritaankooda waqasi shaarib shaarubta jarideeda dhanka midigta laga bilaabo wanadfi libd kilkilada rifideeda wa xalqi ra'si madaxa xiridiisa wasalaami eh, salaam naqsiga min asalaati salaada laga salaam naqsanayo iyo walakli washurbi cunida iyo cabitaanka walmusaafaxa iyo gacan qaadka midka laisku salaamo isku gacan qaado weeyaan waistilaami alxajari alaswad xajar aswadka taabashadiisa iyo masixitaankiisa waalkhuruuji min alkhala kasoo bixidda masquusha laga soo baxo walakdi qaadashada iyo walicaa'i siinta qofka kolka wax loo dhiibayo marka wax laga qaadanayo wagayri dalika mima huwa fi macnaahu iyo waxaa wixii aan ahaynoo wixii la macno oo dhan in midigta lagu bilaabo wayustaxabu taqdiimu lyasaar fii diddi dalika arrimaha wixii aan ahaynna bidixda in lagu horreysiiyo waa kalimtikaad sida iska duufinta weeyaan walbusaataca dhuftufidda can ilyasaar bidixda laga tufo wadukhuuli lkhalaa masquusha galitaankeeda wاlkhuruuji min almasjid ka bixidda masjidka wakhalci اlkufi wاlnacli wاsaraawiili wاthawb markii layska siibayo wixii la gashaday dhar ahaaya iyo kaba ahaaya iyo iska wuxuu yahayba walistinjaa iyo darab yeelashada wa ficli lmustaqdaraat waxyaalaha muxuu ahaayey wasakda iska zuulitaankeeda oo dhan waana ashbaahi daalka iyo wixii lamid ah قال الله tacaala faamaa man uutiya kitaabahu biyamiinih qofkii warqadiisa laga siiyo gacantiisa midigta fayaquulu wuxuu dhahayaa haa um hooya iqra'uu kitaabiyaha aqriya warqadayda iyo aqriya faxsan marka kitaab alxasanaat dadka la siinayo jacalana allahu minhum waxaa laga siinayaa gacanta midigtaa laga siinayaa kuwi kalena marka waa cagsigooda oo waa ka aayadda kale ay dhahaysa wamaa man uutiya kitaabahu bishimaalih فيqul ya laytnii lm uta kitaabiya ilى aخiri alaayaati yani iqra' alaayaat aayadaha dhamaystir waqaala tacaala faasxaabu lmaymanati maa asxaabu lmaymana waasxaabu lmash'amati maa asxaabu lmash'ama faasxaabu lmaymanati dhanka midigta ah dadkoodii maa asxaabu lmaymana dhanka midigta ah dadkoodu maxay yihiin waa tacdiim amarkooda la weynaynayo mise wax weyn bay yihiin wa asxaabulmashama dhanka bidixdaa dadkoodiina ma asxaabulmashama marka dhanka midigtaa dadkoodiina waa kala ammaani doono oo fii sidrin makduudin wa dalxin manduudin wadilnicmay ku jirayaan dadka dhanka midigta la marinayo warqadoodiina midigta laga siinayo ee jidka midigta la marinayo kuwa kalena marka kuwa asxaabulmashama ana waa kuwa marka alle subxaanahu watacaala uu leeyahay fii samuumin wa xamiimin wa min yaxmuumin laa baaridin walaa karin ilaa akhiri alaayaat marka dadka ahlu naarka ana bidixday leeyihiin warqadda kolka la siinayo iyo jidka la marinayo iyo waa dhanka midig dhanka bidixda weeyaan ahlu khayrka iyo ahlu jannahana midigtay leeyihiin marka waa in laysku shabahaa dadka ahlu jannaha laisku shabaho ahlu sharka ah laysku shabihin iyo gaaladii iyo shayطaankii waxaan laisku shabihino midigta waxyaalahaas uu soo sheegay alimaamu nawowi radi allahu canhu lagu sameeyo وqاaل وعn cائiشhaةa رadي الله عanهa qاaلت kana رasuل الlه صل ل sلم يuعjibhu rasuulka alla waxaa isjeclaysiin jiray oo uu jeclaa التayamunu midigaysiga fii شhأnihi kulihi arrimihiisa oo dhan fii طuhuurihi طahaaro qaadadkiisi iyo wa tarajulihi shallaysigiisi iyo wa tanaculihi kabagashadkiisa متafq عalayh arrimihiisa oo dhan marka kuwanu miثaal weeyaane wax alla wixii arrimihiisa oo dhan saasuu ahaa marka haddii uu yimaado wax uun istineh uu yimaado mooyaane wixii kale oo dhan oo arrimihii uu la qabanayo oo dhan baba inuu meyidkaa ku isticmaalo inuu jeclaa weeyaan marka wixii uun isagu ka ka gadisan eh, eh sida maxaa nijaasa iska zuulinteedii iyo wixii lamida ah mooyaane iyo wasakhdii iska zuulinteedii iyo lamida ah mooyaane eh, oo xadiidkeedii kale uu imaan doono muttafaqun calayh wa canha radi allahu canha qaalat kaanat yadu rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam alyumnaa gacantii rasuulka alla sal l slm midigtii waxay u sugnayd u khaas ahayd liطuhuurihi طahaaro qaadashadiisi iyo wa طacaamihi cuntadiisii iyo wa kaanat ilyusraa midda bidixdiina waxay u sugnayd likhalaa'ihi musquushiisa wamaa kaana min adan iyo wixii wasaq ah wasaq iyo nijaas iyo sidaasa iyay bidixduna lahayd tanuna waxay lahayd midigtay lahayd xadiiث صaxiix rawaahu abu dawuud wغayruhu biisnaadi صaxiix waana sida uu sheegay alimaamu nawowi radi allahu canhu oo xadiidka waxaa kaloo wariyey alimaamu الbukhaari baa isaguna ku wariyey oo keyrkuu sheegaya buu ka mid yahay fi labdab اlmufrad yuu ku wariyey xadiidkana waxaa weeyaan waa xadiidku صaxiix weeyaan oo asheekh اlalbanina wuxuu ku صaxiix yeelay صaxiix اladab اlmufrad wa صaxiix sunani abi dawuud walimaamu nawowi radi allahu canhu halkan kada ku saxiixayna kitaabu lmajmuuc naftiisa waa ku saxiixiyaa kitaabu kitaabu lmajmuuc maa meeshantada isagu ma aanu gaadhin meeshuu qoray maaha waa juska juska labaatan iyo labaatan iyo afar ba ay tahay labaatan afar mabaan usoo gaarsa marka kolley ma ahna waa safxadda weeyaan insha alla majmuuca juskan labaad caynkiibaa sii fadida kitaab almajmuuc juska labaad boqol iyo sideed ayuu haddana isaguna ku saxiixiyay xadiidkan meelka saxiix weeyaan wacan umi catiya radia allahu canha ana nebiya sal l slam qaala lahuna nebigu sal l slm wuxuu ku yidhi haweenkii fii gasli ibnatihi zaynaba radia allahu canha gabadhiisii zaynab ahayd markii geeriyootay ay dhaqayeen buu ku yidhi ibda'na bimayaaminihaa wa mawaadici alwuduu'i minha ku bilaaba xubnaheeda midigta iyo xubnihii wayseqaadka ku bilaaba ugu horraysiiye muttafaqun caleyh marka kolkii midka loo qubaynayo dhanka midigta ah kolka la wayse qaadanayo iyo kolka la qubaysanayo iyagana waa sida oo kale wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sal l slam qaal ida intacala axadukum midkiin markuu kaba gashanayo falyabda bilyamiin ha ku bila bilyumnaa midigta ha ku bilaabo waidaa nazaca markuu siibayana falyabda' bishimaal bidixdaa ku bilaabo litakun ilyumnaa midigtii ha ahaato awalahunna midooda ugu horayso tunxalu la kabagelinayo wauqraahunna midooda ugu dambayse waaaakhirahunna tooda ugu dambayse ha noqoto ee tunzacu laga siibayo muttafaqun calayh dharkuna marka sidaas oo kale weeyaan wa can xabsata radia allahu canha ana rasuula allahi sal ly slam kaana yajcalu yamiinahu midigtiisa wuxuu u yeeli jiray liطcaamihi wa sharaabihi wa hiyaabihi mxuu ahayd cuntadiisa iyo sharaabkiisa oo iyagu ku cabi jiray iyadu ku cabi jira ku cuni jiray wa hiyaabihi iyo dharkiisana oo iyadu ku hargashan jiray wa yajcalu yasaarahu bidixdiisana wuxuu yeeli jiray limaa siwaa dalika waxay intaa ka horay ee ismaa daalikadaasan marka waa kii ay sheegtay umulmu'miniin caaisha radi allahu canha ee khalaa'ihi wamaa kana min ada rawaahu abu daawuuda watirmidiyu wagayruhu waana xadiid xasana wey xadiidkan kadu xadiidkan kada waxa weeyaan xadiid صaxiix ah xadiid صaxiixa weeyaan oo asheekh alalbani wuu صaxiix yeelay fi صaxiix jaamic الصغيir lakin الsheekh cabdالcaزiز rabax isagu waa xasan buu leeyahay sanadkiisu xasan weeyaan buu leeyahay lakin shaki male waxaa ka rajaxan تصxiix الsheekh alalbani xafidahu اllah xadiidku waa صaxiix وعn وعn أbي هuريرaةa رضي الله عnه أن رsuل اه صل qال إdaa labstm markaad xidhanaysaan iyo وإdaa توaضأتm markaad wayse qaadanaysaanba fabda'uu بأyaaminiكم ayaam waa jamcu ayman dankiina midigtaa ku bilaaba xadiiث صaحيiح rawاه أbu dawuda والتirmidiy وqaala بisnaadi صaحيiح abu dawud iyo tirmidi baa wariyey oo isnaad صaxiixa ku wariyey marka alimaamu nawwi radi allahu anhu xadidka waa saxiix yeelayaa waana sida uu yeelay xadiidku saxiix weeyaan oo saxaxahu asheikh alalbaniy fii saxiixi aljaamic asagiir iyo kayrkiba waa uu ku saxiix yeelay kadalika cabdilcaziiz rabax isaguna wuxuu leeyahay xadiidku saxiix weeyaan wacan anasi radi allahu canhu ana rasul lah sal ly slam ataa mina nebigu sal ly slam xajat lwadaaci minuu yimid faata aljamra jamratulcaqa buu yimid faramaaha wuu tuurtay maalintii muxuu ahay yowma naxriga barqadeedii uma ataa manzilahu bimina meeshii uu deganaaya masjidulkhaifka meeshiisa ah ayuu haddana yimid wanaxara xoolihii buu qalay uma qaala lilxallaaq qofkii timaha u xiirayey macmar ibn cabdillahi alcadawi radiallahu canhu wuxuu ku yidhi qul oo wa ashaara ilaa jaanibihi alayman dhankiisa midigta abuu ishaarayoo dhankiisa midigta u dhiibay marka dhinka midigta ku horraysiiyey uma alaysar haddana dhanka bidixda uma jacala yuciihi الnaas dadkii buu timihii uqaybqaybinay u siinaya marka waxaa weye qofku kolkuu saaloon soo galo uu timaha ku jaranayo ama ku xiiranayo ama ha ahaato markuu nusukii uu dhameeyey xaj iyo cumri iyo wax sidaas uu sameeyey muxua ha ahaado ama ha ahaado kolka caadigaaba ehe kuwan kalema waxay isaga badan yihiin dadkan xallaaqiintihu inay dad aan cilmi lahayn ay iska yihiinoo iyagu timaha jaridooda un ay yaqaaneen laakiin meesha laga bilaabay iyo sunnadii ilaalintooda ayna dan ka lahayn marka waa inuu isagu dhanka midigta u dhiibo oo yidhaah danka ka daxeey qofkii un alla uu siiyo sida uu ka warramay abu xaniifa radiallahu canhu zamankiisii uu nin xallaaq ahoo isaga oo xaj gutay timaha u xiirayay dhowr masalo oo uu hagaajiyey xallaqiiba abu xaniifa yuu goortii dambe ka sheesheekayn jiray oo markaa cilmigan kadayaa ku baranaya wuxuu yidhi cataa ibn abi rabax baan ka maqlay arrimahaas yani sunnada ilaalinteeda dhanka midigta iyo gablada in loo jeedsaday iyo in intaa timaha la jaraayo la takbiirsaday iyo inaan gorgorta lala gelin wax muxuaha la siinayo qofka waxyaalahaas u i faa'ideeya buu dhihi jiray wa fii riwaayati lama rama aljamra markuu jamrat lcaqaba tuurtay wa naxara nusukahu xoolihiisiina uu qalay wa xalaqa uu xiray buu naawala yani uu xirayay naawala alxallaaqa xallaaqiibuu wuxuu u dhiibay shiqahu aymar arrinkiisa midigta ah faxalaqahu markaasuu xiray uma dacaa abaa طalxata alansaariya radia allahu canhu abu dalxa buu u yeedhay faacطaahu iyaahu isagii tibisii dhanka midigta aha uu isaga wada siiyey oo waa barakaysan jireen saxaabadu ridwan ullahi alayhim timiya nebiga sal alay slam uma naawalahu shiqa alaysar ninka bidixdu haddana u dhiibay faqaala wuxuu yidhi ixliq faxalaqahu waa xeeray faacطaahu abu alxa abu dalxa u dhiibay faqaala wuxuuna yidhi iqsimhu bayna annaasi dadka u qaybi dadka u qaybi buuyi marka muxuu ahaayey nebigu sal ly slam dhanka midigtaa ayuu u dhiibay kolka hore kolkaas adana kolka dambe dhanka bidixdaa uu u dhiibay sidan uu yeelay rasuulku sala allahu alayhi waali wasalam ee maalintaas yowmu naxriga ah afarta camal ee la sameeyo saasuu u kala tartiibiyey oo wuxuu ugu horraysiiyey ramyiga haddana naxrigaa ku xigay xalqigaa ku xigay waxaa ugu dembeeyey tawaafulwadaaci saas u kala dembeysiiyey oo maxaa tartiibtaas ayay waxay u sameeyeen ramzi bay u sameeyeen bacdu culamaai almaalikiya markaasu waxay ku magacaabeen ran xad bay yidhahaan ran xad can ramyi naxri xalqi طawaaf xuruftaas afartaas mailaysa ayay mxua ramzi uga dhigeen marka laakiin sidaasu waa sunno marka iyo wanaag weeyaan mo mooyaane waajib ma aha oo xadiidkii nabiga sal ه alay slm xadidka cabdullahi bni camr bn alcaas iyo ayaa tusinaya maalinta qof alla qofka weydiiyo anoo garanaynin baan waxaa ka horraysay intaana kaa samaynin baan kaa sameeyey yidhaahda efcal walaa xaraj buu dhihi jiray marka kii la doona lagu bilaabi karaa afartaas camal ee maalintaa la sameeyo laakiin sunnadii nebiga sal ly slm itibaaciisu waa sidantada haddaan sheegno baabu kitaabu adabi acaam cuntada cunitaankeeda adabta ay leedahay baabu tasmiyati fii awalihi waalxamdi fii aakhirihi in kolka u horeeyana la bismeeyeleeyo bismi illaahi la yidhaaho goorta dambana xamdi lagu khatimo waa ka ugu horeeya adabka ugu horeeya waa ka waxa yani dikriga ah weeyaan dikriga طacamka ku saabsan can cumar bni abi salma radia allahu canhuma abu salmana waa kaan soo marray magaciisu inuu ahaa cabdullahi bni cabdilsad almaqsumi radia allahu canhu qaal qaala lii rasuulu اllahi sal ly slm rasuulka allah wuxuu yidhi sami illaaha wakul biyamiinika wakul mima yaliik alla magacow oo bisinka u qabo oo midigtana ku cun ee dhanka kusoo soo cigana wax ka cun waana kii dhihi jiray famaa zaalat tilka tucmatii bacdu oo hadda ka hor aan soo marray xadiidka sidaasuu marka nebigu sala allahu aleyh waali wasalam u adbiyey muxuaha wiilkaas uu mas-uulka ka ahaa ee gurigiisa joogay ee adeerka uu ahaa uu soo korinay marka wuxuu tusiyey nebigu sal lla alay slam inuu inuu horto inuu midigta inuu waxaan ujeeda hadda ka ulajeedada baabkankada ku saabsanu waa inuu bisinka alloo qabto bismi illahi uu yidhaaho wacan caaishata radi allahu canha qaalat qaala rasul lah sala alay slam idaa akala axadukum midkiin markuu wax cunaayo falyadkur isma allahi tacaala magaca alla ha sheego fain nasiya haddii u ilooba an yadkura an yadkura isma allahi fii awalihi maga magaca alle inuu u qabto bilowga hore hadduu ilaawo falyaqul bismi illaahi awalahu waakhirahu sidaa ha marka magaca allaan u qabanaya kiisii hore iyo kiisan dambeba ha yidhaaho marka uu soo xusuusto marka bisinkaas basmaladaas laaxiqa ah ayaa barakadeedu inta hadhay iyo intii horeba ay gaadhaysaa xadiidkuna waxaa weeyaan rawaahu abu daawuud oo tirmidiy wa qaala xadiidun xasanu صaxiix wa huwa kama qaala xadiidun صaxiix weeyaan oo waxaa صaxiix yeelay asheikh اlalbani fi saxiix اljamiع الصغيir wa can jaabirin radi allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu alيه wali wslam yaquul ida dakla rajulu baytahu ninku markuu gurigiisa galo fadakara allaha tacaala cinda dukuulihi wa cinda طacaamihi magaca alla uu qabsado markuu sii gelayay iyo markuu cuntadiisa loo soo dhigaba oo kolkuu guriga gelayana bismi illaahi uu yidhaaho uu hoodi iyo waxba toona aanu odhan salaamna hadduu kusii daro waa aad bay uga sii fiican tahay kolkuu cuntadii loo soo dhigana uu bismi illaahi uu yidhaaho qaala shayطaanu liasxaabihi shayطaan baa asxaabtiisa kale la socda ku dhahaya laa mabiita lakum walaa cashaa hoyna caawa malihidin oo gurigan ma beryi kartaan bisinka loo qabtay kolkii lasoo gelay cashana malihidin oo cashada intada maanta caawa qatantihiina waa jirteen waidaa dakala markuu galo gurigiisana falam yadkur illaha tacaala cinda dukuulihi kolkuu soo galay aanu magaca alla sheegin qaala shayaan shayطaankii baa shayaadiinta kale ku dhahaya adragtum lmabiit meel seexad caawa waa hesheen cuntadii baa idin dhiman waidaa lam yadkur illaha tacaala cinda طacaamihi marka cuntadiisa lasoo dhigana haddaanu magaca alla qabanin qaala wuxuu shayطaankii dhahayaa adragtum lmabiita wاlcashaa meel seexad iyo hoy iyo cuntaba waa hesheen caawa rawaahu muslim can xudayfata radi allahu canhu qaal kunnaa waxaan ahaan jiray idaa xadarnaa maca rasuli lah sal l slm طacaaman lam nadac aydiyanaa gacmaha iyaga ma anaan gelin jirin xata yabda rasul lah lahi sal ly slm fayadaca yadahu ilaa rasuulka alla uu bilaabaysa warka gacanta geliyo wa inaa xadarnaa macahu maratan طacaama mar baan cunto kala qayb gallay fa jaa jaariyatun gabadh yar baa timid kaannahaa tudfacu aad moodo sid iyadoo gadaal طacaaman lam nadac aydiyana gacmaha iyaga ma anaan gelin jirin xataa yabda'a rasul lah lahi sal ly slm fayadaca yadahu ilaa rasuulka alla uu bilaabaysa warka gacanta geliyo wa inaa xadarnaa macahu maratan طacaama mar baan cunto kala qayb gallay fa ja'at jaariyatun gabadh yar baa timid kaannahaa tudfacu aad moodo sid iyado gadaal laga soo riixayso oo degdeg si u soo ardayso ay gacanta marka daf inay siiso doontay fadahabad way tagtay litadaca yadaha fi طacaami inay cuntadii gacanta geliso faأkhadahaa rasuulu اlahi salى الlaه alيه waslam faأkhada rasul lah sl slm biyadiha gacanteedu qabtay rasuulka alla salى الlahu alيyه wali wslam uma jaءa acraabiyu nin reebaadiya haddana yimid oo kaأnamaa yudfacu aad moodasi isagoo lasoo riixayo gadaal laga soo riixayay oo soo tiqaantiqiyey siduu daf meesha usoo yidhi faأkhada biyadihi gacantiisuu qabtay rasuulka alla sal ه alay slam faqaala rasul lah sal slam markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi ina الshayطaana yastaxilu shayطaanku wuxuu ku bannaystaa aطcaama cuntada anlaa yudkara smu اllahi tacaala calayhi inaan magaca alla loo qabanin oo waa cuni karaa magacaan ismiga ismiga alla cuntadii aan loo qabanin wa inahu jaءa bihadihi اljaariya gabadhan uu keenay liyastaxila biha inuu iyada ku banaysto cuntada oo wuxuu gacanta geliso isna uu la geliyo faأkhadtu biyadiha gacantaadii baan qabtay fajaءa bihada alacraabiyi ninkan reebaadiyu haddana keenay liyastaxila bihi inuu isagana ku banaysto faأkhadtu biyadihi gacantiisaan qabtay waladii nafsii biyadihi allahay naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye ina yadahu shayطaanka gacantiisa lafiyadii gacantayday ku jirtaa maca idayhimaa labadooda gacmooda jirkooda oo eh, muxuu jaariyadana jaariyaddana gacanteedii iyo gacantiisa isku jirtay oo gacantiisa ku xidhiiriyey oo kolkay geliso isna la gelin lahaa markaasaan isla qabtay kanna waa sidoo kale uma dakara sma allahi tacaala magaca loo qabtoo bismi illahi buu yihi waa akala waa cunay rawaahu muslim saasoo marka shayطaanku ugu xeelaystaa eh, marka waa insaa la ysaga celiyo وعn أمyة بن مkشhiyin الصxaabiyi radي الlahu عanهu qaala kaana rasul lah sl sl rsulka alla wuxuu aha jaalisan kii fadhiya warajulu yأkul isagoo nina cunayo falam yusmi اllaha tacaalى alla ma aanu magac dhabin xataa lam yabqa min طacaamihi ilaa luqma ilaa ayna kaba soo harin cuntadiisii ilaa hal mar wax kala geliya mooyaane oo aakhirka jooga falamaa rafacahaa ilaa fiihi markuu xagga afkiisa usoo qaaday luqmadii iyada ahayd buu qaala bismi اllaahi awalahu waakhirahu sidaa yidhi fadaxika الnabiyu salى اllahu alيyh wali wslam nebigu waa qoslay uma qaala markaasu wuxuu yidhi maa zaala shayطaanu yaأkulu maca shayطaan baan ka zuulin inuu la cuno falamaa dakara sma allahi markuu magaca alla uu sheegay buu istaqaa'a maa fii baطnihi waxaa calooshiisa ku jira uu soo hunqaacay rawaahu abu daawuud wnasaa-y abu daawuud iyo nasaa-i baa wariyey wuxuuna <clears throat> xadiidkan kaduna marka waxaa weeyaan waa xadiid ضaciifa xadiidkan kadu ضaciif weeyaan oo waxaa ضaciifiyey الsheikh الأlbani fi irwاء الغaliil oo waxaa sanadkiisana ku jira xaakimna horta isna waa wariyey nin la yidhaaho almuhanى bn cabdالرaحman الkhuzaaعي wahuwa majhuul majhuul weeye kakado laakiin wuxuu leeyahay ninkan cabdilcaزiz rabax la leeyahay xadiidku shaahid buu leeyahay oo shaahidna wuxuu uga digayaa inuu eh, ibliis baa wuxuu yidhi buu leeyahay kullu khalqi rabbi isagoo la hadleeya kullu khalqika bayanta risqahu famaa risqii rabbi oo khalqigaaga qof walbaba risqigiisa waad u sheegtaa risqigu waa maxay markaasu wuxuu yidhi eh, fiima lam yudkar ismii calayhi oo waxaan magacayga loo qabanin akhrajahu abu nucaym fi xilyat alawliyaa wa saxiix kaasuu leeyahay shaahid buu yahay shaahidkan uma noqon karaayo inuu shayطaan magaca alle waxaan lagu cunin uu banaysanayo oo cuni karo waxaan magacaada loo qabanin xadiidkii horeba waa soo sheegay xadiidkii hore waa soo sheegay oo xudayfa laakiin inay qisadaas mucayanadii ay dhacday ma xadiidka ibnu cabaas shaahid uma noqon karayo marka xadiidku daciif weeyaan waxaan garanaya annagoo carruur ah waxaa nala dhihi jiray annagoo cunto cunayna kolkiina la yidhaaho war maxaa intaa bisinka ilona la yidhaaho maxaa bisinka u qabta kolkaad bisinka u qabanaysaan afka ka duwa waa la dhihi jiray weelkana la dhihi jiray oo shaydaankaa soo mantegayo inuu kaga mantegayo xadiidkan kan daciifka marka ciddu haysteen oo marka kaasay eh, rabeen inay nagu abaabiyaan oo ku ah, camalfalla wa can caaishaةa radi allahu canha qaalat kana rasul lah sal lay slm yaakulu طacaama cuntuu cunayay fii sitati min asxaabihi toddoba lix qofoo asxaabtiisa ka mid isagoo ku dhex jira fa jaa acraabiyun nin reebaadiha yimid oo fa akala biluqmatayn laba mar buu cadashadood buu ku cunay gadaal buu kasoo soo gaaray yani cuntadii baa durbo dhamaatay markuu ninkaasu soo galay fa qaala rasul lah sal l slm rasuulka alla marka wuxuu yidhi amaa inahu low samaa lakafaakum hadduu bismi illaahi dhihi lahaa waa idinku filaan lahayd cuntadanu rawahu tirmidi wa qaala xadiidu xasanu saxiix wa huwa kamaa qaal xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu alxaakimu fi صaxiix اjaamiع الصغيir wa sunan صaxiix sunan ibni maaja wa irwa اlhaliil intabuu ku saxiix yeelay xadiidka waxaa kaloo isna wariyey axmed iyo bayhaqi iyo ibn xibbaan ayaa wariyey isagoo intaa weliba ka dheer marka xadiidkan wuxuu tusinayaa maxaa bisinka u qabashadiisu uu shayطaanku kaga joogsanayaayo cuntada lagu barakaynaya aan idhaaho tu kaga joogsanayo mehe inay qof waliba inuu bisinka qabta inay ku xidhan tahay oo dadka ugu horreeya bilaaba un keliya ayna ku saabsanayn oo haddii uu gadaal ka soo galo dad aan bisinka u qabaninu inay cuntadii kolkaas barakadii sidaa ku waayeyso laakiin shayطaan inuu cunayo oo shayطaanka kolka u banaysanayo iyo in kale taas marka xadiidkan kada isaga lagama qaadan karaayo shaytaan baa idinla cunay ma aanu dhihine waa idinku filaan lahayd buu yidhi hadduu ninkan kooda bismi illaahi dhihi lahaa marka uu idinku filaan weydo durbo waxay u dhammaatay barakadii baa laga siibay oo ninkan kada ayaa bisinkii ka tegay xadiidkii xudayfa radia allahu canhu isagu wuxuuna tusinayaa goormaa bisinka loo qabanaya bismi goormaa la dhahayaa ma kolku intuu soo qaado afka kusii wadu bismi illaahi dhahayaa mise marka u horraysa uu gelinayo gacanta yuu bismi llaahi dhahayaa xadiidka xudayfa ee arrintaa tusinayo oo macnuhu waxaa weeye kolkuu sii gelinayo gacanta sii kusii wado waa inuu bismi llahi dhaha intaanu gacanta weli gelinin وعn أbي أmamةa رadي الله عanه أن النبya صلى اه عlي sلم kaana إida rafaca maa'idatahu markuu xeeladiisa uu qaado maa-ida waxaa la yidhaahaa miiska ayay ka dhigan tahay laakiin waxay ahayd mid yar oo eh, maqaar iyo waxaas ka samaysan oo kor loo soo qaado oo liicliicaysaba iyadoo maa-idaba manaa middii liicliicaysa weeyaan eh, sufrada nafteeda maa-ida waa la yidhaahaayo carabtu caadadeeda waxay ahayd inay ku cunaan bahal sufro la yidhaha dhulka lagu gogli iyo wax yaroo sida gambarka oo kale ahoo kor usoo qaada iyo laakiin miisas waaweyn iyo sia reer magaalihiiyo ma ayna lahayn waa kan hadda ka horna soo maray rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam inaanu weligii miis wax ku cunin marka yacni kolkii la qaado cuntadii iyo weelasha iyo meesha laga qaado iyo wuxuu dhihi jiray alxamdu lilaahi kasiira طayiba mubaarakan fiih غayra makfiyin walaa muwadacin walaa mustagnan canhu rabbuna saasuu dhihi jiray alxamdu lilah mahad allaa leh xamdan kasiiran طayiban mubaarakan fiih xamdi fara badan oo wanaagsan oo barakaysan غayra makfiyin ku wax loo tara isagoon ahayn walaa muwadacin ku laga tagana aan ahayn walaa mustaqnan canhu ku laga deeqtoomana aan ahayn rawaahu albukhaariy xadiidkan bukhaari ayaa wariyey wuxuuna ku wariyey buu waxaa kaloo isaguna wariyey tirmidi wa abu daawuud wa can mucaadi bni anas mucaadi bni anasin aljuhani radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lah sal ly slam man akala طacaaman qofkii cunto cuna faqaala oo yidhaaha alxamdu lilahi aladii aطcamanii hada warazaqaniihi min gayri xawli minii walaa quwa sidaa yidhaaha mahad waxaa le allaha kankada isiiyey isiiyey ee igu arsaaqay tabar iyo muxuu ahay xeelabtoona anigu on lahayn aan kusoo xasilan kari lahaa qofkii sidaa yidhaaha gufira lahu ma taqadama min danbih waa loo dhaafaa wax alla wixii horreeye dembigiisa ahaa rawaahu abu daawuud o tirmidi wa qaala xadiidun xasan wa huwa kamaa qaal sidaa uu yidhi waa xadiidka xasan weeyaan xasanahu sheikhu اlalbaniy fii صaxiixi اljaamic الصaغيiri wa fii غayrih baab laa yaciibu الطacaama واstixbaabu madxihi cuntada cayla-aanteeda inaan waxba laga sheegin karisxumadeeda iyo sida ay tahay iyo waxba aan laga sheegin cusbadaa ku yarkan ay tahay maxaa si fiican uma bislaanin ku badan tahay cusbadaa ku badan iyo in la ammaano inay fiican tahay can abi hurayrata radi allahu canhu qaala ma caaba rasuulu llahi salى allahu alayhi waalihi waslama طacaama qad in ishtahaahu akalahu wain karihahu tarakah muttafaqu calayhi weligii rasuulka alla sala allahu alayh waali slm cunto ma aanu caayin oo tan waa xun tahay iyo waxba toona ma dhihin marka wuxuu ahaan jiray si hadba dabcigiisa iyo nafsiyadiidu siday tahay ku maxaa waafaqsan ayuu ku dhaqmi jiray oo hadduu arko naftiisa oo jeclaysanaysa cuntadanna waa cuni jiray hadduu arkaa naftiisa oo karahaysanaysana waa iska dayn jiray bas laakiin kanuu yahay kanuu yahay waxba ma dhihi jirin وعn jaabirin radي allahu canhu ana nebiya sal ly slam sa'ala ahlahu ludma ciddiisu wuxuu su-aalay idaan koosaar buu su-aalay faqaaluu markaasu wuxu uhi maa cindanaa ilaa khallun khal mooyaane wax kale ma hayno fadacaa bihi waa dalbadoo keena buu yidhi fajacala ya'kulu wuxuu bilaabay inuu cuno wayaquulu u yidhaaho nicma udmu lhallu nicma aludmu lkhallu rawaahu muslim idaanka wanaagsan ama koosarta wanaagsan waa khalka yani waa koosar wanaagsan wuu ammaanay marka nebigu sal ly slam tacaamkan kada yani muxu aha yuu ammaanayd mooyaane cuntada marka ma aanu hayo cunto ma caayi jirin waase saas u ammaani jiray golka qaarkood tan nafteeda marka intuu ammaanayo xagga dabkiga iyo hagaajintii waxyaalahaas iyo kuma saabsanayne waxay ahayd noociyadeeda baabu maa yaquulu man xadara acaama wahuwa saa'imun idaa lam yuftir waxa uu dhahayo qofkii cunto ka soo qayb galo oo meel cunto ay taa la yimaada isaguna sooman haddii aanu rabin inuu afuro can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasul lah sal ly slam idaa duciya axadukum midkiin markii la waco cunto loogu yeedho falyujib ha ajiibu ha soo raaco fain kaana saa'iman falyusalli haddii uu sooman yahay ha duceeyo falyusalli yani falyadcu baa laga wado wain kaana muftiran hadduu afuran yahayna falyacam ha cuno yani hadduu doono weeyaan ilaa ilaa ma rawaahu muslim qaala alculamaau macnaa falyusalli falyadcuu wa macnaa falyطcam falya'kul wa baabu ma yaquuluhu man duciya ilaa طacaamin fatabicahu gayruhu waxa uu dhahayo qofkii cunto loogu yeedhay qof kale uu soo raacay can abi mascuudin albadriyi radia allahu canhu qaal dacaa rajulu الnabiya slى اllahu عalيyh wali waslama liطcaamin sanacahu lah khamisa hamsa nin baa uu yeedhay nebiga sala allahu alayhi waali wasalam intoo u sameeyey shan qof midkood isagoo ah iyagoo shan qofa buu u yeedhay fa tabicahum rajulun nin baa soo raacay falamaa balaga albaaba markuu albaabkii gaadhay buu qaala nebiyu sal l sl nebigu wuxuu yidhi ina haadaa tabicana ninkan waana soo raacay fa in shi'ta haddii aad doonto an taadana lahu wain shi'ta rajac fain shi'ta an fa'dana lahu haddii aad doonto inaad u idanto dakal weeyaan macnuhu yuu xilamida haddaad doonto inuu noqdona waa noqonayaa qaala markaasuu yidhi bal aadanu lahu yaa rasuula allah maya waanu idnaayaa muttafaqun calayhi marka saasuu dhahaya waa ogeysiinaya intiina ama adigii hebel hebel iyo yaqdadu magac ah dhaba kaaleheed idin yidhaaha qof kale oo idin soo raaco inaad u gelisaan maaha marka qofkii muxua طcaamka lahaa idinkoon u sheegin marka isaga inaad har tidhaahaana maaha oo naga har aad tidhaha adigu naguma jirtid laakiin kolkii maaragtay meeshii la yimaado waa in qofkii lahaa meesha lahaa loo sheego laakiin kolkaas waxaa weeyaan haddii aanu qofkaas ahayn qof lagu kalsoon yahay oo saaxiibkaas odaga isku hubto aanu ahayn weeyaan baabu اlأkli mima yalii mima yaliihi wa wacduhu wa taadiibuhu man yusii'u aklah cunidda laga cuno qofka uu ka cuno dhanka soo xiga iyo qofka adbintiisa iyo wacdintiisa qofkii si xun wax u cunaayay uu adbiyo وعn cmر بن أbي سلمة رضي الله عنهma qال كنت غuلاama في xجri رasuuلi الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم waxaan ahaa canug yaroo dhabta nebiga sal ly slam ku jira baan ahay ana nebiga tarbiyadiisa ku jira iyo xadaanadiisa wa kaanad yadii tatiishu fi saxfa gacantayduna way ku warwareegi jirtay cuntada xeedhada faqaala li rasuul lah sal slm markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi yaa gulaamu sami llaaha tacaala yarow muxuu ahay magaca la qabo wa kul biyamiinika midigtaada ka cun wa kul mimaa yaliika dhanka kusoo xiga ka cun muttafaqun calayh qowluhu tatiishu bikasri الطاء وبعدها yاء مشددة yاء مثناة من تحت معناه تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة ka wada ku warwareegi jirta hadduu meel bu iska qaadan jira canug yar buu ilanahaa وعan سلمة بن الأكوع xadiidkan kaduna marka wuxuuna soo horomaray laba gooro horuu soo hormaray oo laba boqol sagaashan iyo sagaal iyo toddoba boqol iyo labaatan iyo sideed labada goor buu kusoo hormaray saddex goor buu marka sheegay xadiidka وعan سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أna رaجuلا أkla cinda rasuuli الlahi صلى اه عل sلم baa ku cunay nebiga alla agtiisa slى الlaه عليه وaلي وسلم بشimaalihi faqaala kul biyamiinika midigtaada ku cun وqaala laa أstaطicu ma karaya qaala la اstaطacta ha karin ma manacahu ila اlkibr kibr ba wax kale uma diidin wama rafacaha ilaa fiihi rawaahu muslim waana soo hormaray laba goorba isna soo hormarayo sitmiya wa talaata cashar iyo miya tisca wa hamsiin labadaa goorba oo kusoo hormaray baabu nahyi can اlqiraani bayna tamratayni wanaxwihimaa nahyiga la yska reebay in la isku laysku lamaanayo laba xabadoodo tamirihiyo wixii la ah, afka la gashado wixii caadadu ay ku dureersatay in xabad xabad loo cuno sida hilibka kalankalka iyo eh, muxuu ahaayey wixii lamida weeyaan xabadda timirta iyo in waxaa la iska reebay in labalaba loo qaato laba laba afka loo gasho hal waa in loo qaataa hadduu dad la cunaayo weeyaan hadduu keliga cunaayo maa hadduu dad la cunaayo dadkaana aanu ka idan qaadan una gelinin ilaa uu ka xaq xaqoodii buu cunayaaye waa inaanu laba laba u qaabadanin idaa akala jamaacatan ila biidni rufaqatihi hadduu jamaaco ay ku cunaayaan ilaa inuu saaxiibadii ka eedan qaato mooyaane waa la iska reebay in laba laba loo qaato can jabalata bni suxaymin radia allahu canhu qaala asaabanaa caamu sana caamu majaaca yani sanad abaara baa nagu dhacday maca bni zubayri radia allahu canhu cabdullahi bni zubayr annaga oo la jira oo jeeshkiisii ka mida farazaqanaa tamran wuxuu nagu arsaaqo yani oo noo qabiyo na siiyey timir timir buu nagu raashimayey wa kaana cabdullahi bni cumara radia allahu canhuma yamuru bina cabdullaahi bni cumar baana soo mari jiray wanaxnu na'kul annagoo timirta cunayna fayaquulu markaasu wuxuu dhihi jiray laa tuqaarinuu ha laba labaynina labalabo xaba hau qaadanina faina nebiya sal alla alay slam nahaa can iliqraan laba laba u qaadadku ka nahiyay nebigu sal alla alay slam uma yaquulu markaasu haddana wuxuu dhihi jiray ilaa an yastaadina arajulu akhaahu muttafaqun caleyh qofku inuu walaalkii ka idan qaata mooyaane oo kolkaa loo qaadan kara haddaad tidha war anugu sidaan aad u cunaysaan anfici maayaan waa gaajaysnaya ama waa degdegsanaya ee raalli iga ahaada waa boobayaay waa lagu yidhi hasaa doontoo cun koolkaas mooyaane haddii kale oo jamaaca aad la cunayso waa inaad xabad xabad u qaadato ayb marka istidnahaas ilaa an yasta'dina rajul uu leeyahayna wuxuun ka qaatay len xaqoodii weeyaan waxaa looga nahiyey waxaa weeyaan arrinta inay xaqoodii ay tahay haddii xaqoodii marka ay ka tanaasulaan waa heli karaan xadiidkuna waa muttafaq calayh lafdi kale wuxuu dhahayaa man akala maca qowmin tamran falaa yaqrin ilaa an yasta ilaa ilaa an yaadanuu lahu طbrani baa wariyey can ibni cumar radi allahu canhuma isaguna صaxiix weeyaan marka baabu ma yaquluhu wayafcaluhu man yaأkulu walaa yashbac waxa uu samaynayo oo uu ku hadlaayo qofkii intuu wax cuno aan dherginin can waxshiy bni xarbin radia allahu canhu ana asxaaba rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam o radia allahu canhum qaaluu yaa rasuula allah innaa naakulu walaa nashbac annagu waxbaan cunnaa marka mana dheragno qaala markaasuu yihi falacallakum taftariquun waxaa suurowda inaad muxuu ahay kale goonigooni u kala cuntaan qaaluu nacam haabay idhan qaal faijtamacuu calaa طacaamikum ku urura oo meel wada cuna cuntadiinna wakuluu wadukuru sma allahi u qabta yubaarak lakum fiihi waa la idiin barakaynayaa rawaahu abu daawud isku duubnida dadka muslimiinta ah iyo wada jirkoodu khayrka ay leedahay bay ka mid tahay in cuntadii kolay ku tahay ay ku barakoobayso hadday isla cunaan oo cuntadii cunto barakale ay u noqonayso marka kolkay saxaabadii ridwaan ullahi calayhim uga ashtakooda nebiga sala alla alay slam inuu qofba gaanidiisa u cuno ayuu nebigu sal alay slam uu dareemay oo yidhi marka waxaa suurowda inuu nimbe gaarkiisa u cuno nimbe cuntidiisa gaar u cuno kolkay u sheegeen buu wuxuu yidhi muxuu ahaayey isku darsada cuntada oo marka wada cuna ayb xadiidkan kadana waa xadiid xasan ah oo ibnu maaja baa isaguna wariyey can waxshiy bni xarbin radia allahu canhu axmedna isna waa wariyey iyo ibnu xibbaanna xadiidka waa wariyey waalxaakim isna waa wariyey wasanaduhu ضaciif lakina alxadiida xasanu liana lahu shawaahida fi macnaah undur tarkiib watarhiib buu leeyahy marka waxaa weeyaan xadiidku xasan ligayrihi weeyaan marka baabu اlأmri bاlأkli min jawaanib اlqasca wالnahyi can اlأkli min wasatihaa reebid amarka lays-amray in hareeraha laga cuno iyo reebidda layska reebay in dhexda laga cuno dhexda yani waxaa laga wadaa meesha dusha abaa ah laga wadaa in laga cuno reebidda la reebay fiihi waxaa ku jira baabkan kada ku sugan qowluhu sala allahu alay slam kul mimaa yaliika muttafaqun caleyh kamaa sabaq xadiidka cumar ibn abi salam uu ku yidhi dhankaaga ka cun uu yidhi marka dhankaaga ka cun waxaa soo gelaya dhinac inuu ka cuno dhexda kolkutayla dhankiisa maaha wacan can ibni cumara radia allahu canhuma can الnabiy sal ly slm qaal albarakatu tanzilu wasط الطacaam barakadu waxay ku soo degtaa cuntada bartankeeday ku soo degtaa fakuluu min xaafatayhi ka cuna hareerihiisa ka cuna labada dhinac ka cuna walaa taakuluu min wasatihi bartanka ha ka cunina dhexda ha ka cunina rawaahu abu dawuud o tirmidiy wa qaala xadiidun xasanu صaxiix waxaa kaloo xadiidka wariya isaguna axmed iyo bayhaqi iyo ibnu maajah iyo yaa wariye can waasila wa abu daawuud iyo tirmidina waxay ka wariyeen can cabdillaahi ibni busr wa kayruhu bay ka wariyeen xadiidkan kadana marka intaasoo dhan baa warisay isagana <clears throat> xadiidkuna waa صaxiixu ligayrihi ama xasanu ligayrihi sheekh اlalbani wuxuu ka dhigayaa xasan ligayrihi wadaadkan cabdulcaziiz rabaxna isagu wuxuuba ka dhigayaa صaxiixu اlisnaad ayuu leeyahay <clears throat> وعن cabdاللahi بن bصr رضي الله عنه qاal kana للنبي صلى الله عليه وآله وسلم qصcة يuqaalu laha الغراء wuxuu lahaa nebigu slى الlaهu عalيه وآله وسلم xeelo oo qara la yidhaaho qara macnuhu waxaa weeye cadday weeyaan oo yani cadday waxaa loogu bixiyey waa cuntada lagu ridi jiray ee baruurta iyo caanaha iyo e, muxuu ahay lagu soo dari jiray ee caddaan jirtay daraaddeed baa loogu magacaabay yaxmiluhaa arbacatu rijaalin afar nin ay soo qaadaanoo sidooyin bay hareeraha ku lahayd oo hareeraha soo qabtaan falamaa adxaw markay barqaysteen wasajaduu duxaa ay tukadeen salaaddii duxada utiya bitilka alqasca xeedhada la keenay yacnii waqad furida fiiha iyada oo hariid lagu sameeyey hariidkana waxaa weeyaan waa kibista lagu koosaaro hilibka iyo maraqa weeyaan faltafuu xawlaha way ku soo wareegaysteenoo way hareera fadhiisteen falamaa kahuruu markay soo farabateen jataa rasuulu llahi sala allahu alay ali slm rasuulka alle waa jilbiibsaday jilku jilbuhu ku fadhiistay faqaala acraabiyu nin baadiya wuxuu yidhi maa haadihi aljilsa maxuu yahay fadhiga kadu ninkaasu su u fadhiisanayo faqaala rasuulu llahi sal ly sl markaasu rasuulka alle wuxuu yidhi ina allaha jacalanii cabdan kariima walam yajcalnii jabbaara jabbaaran caniida alla wuxuu iga dhigay addoon wanaagsan oo akhlaaq fiican lahoo yani raggan walaalahaya baan u waasicinaya aanan ka qaadanaynin cidhiiryaynin fadhiga ku cidhiiryaynin ee igama aanu dhiginin jabbaar aho madax adagoo kibriya ma aanu iga dhiginoo markaas balballaadhin maayo saasaan tawaaduc ugu fadhiisanaya iyo isdhuubid uma qaala rasul lah sal slm markaasu rasuulka alle wuxuu yihi kuluu min xawaalayha ka cuna hareeraheeda oo wadacuu dirwataha ka taga baarkeeda dusheeda ka taga yubaarak fiiha waa la barakaynayaaye rawaahu abu daawuuda biisnaadin jayid abu daawuud baa xadiidkan kada wariyey biisnaadin jayid buu ku wariyey ibnu maajahna isna waa wariyey waana xadiidkuna waxa weeyaan xadiid صaxiix ah صaxaxahu الsheikh اlalbani fi saxiix jaamic صغيir wa saxiix ibni maajah wa irwaء اlqaliil dirwataha aclaaha bikasri daali wadamiha durwa iyo dirwa labadaba waa la yidhaha baabu karaahati اlakli muttakia karaahiyati اlakli muttaki'a necbaysiga la necbaystay inuu qofku cuno isaga oo muxuaha jiqilaysan oo dhinac dhinac u jiifa oo barkin iyo wax sidaasa u jiqilaysan can abi juxayfata wahbi bni cabdillaahi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allau alيh wasalam laa aakulu muttaki'a rawaahu albukhaariy anigu ma cuneeyo anigoo muttaki ah muttaki ahna maxaa laga wadaa laba siyood baa lagu fasirayaayo siduu sheegi doono midna abu sulaymaan alkhaaabi baa ku fasiray midna waxaa ku fasiray jumhuurta qaala aaabiy abu sulaymaan alkhaaabi baa wuxuu yihi magaciisana xamd bnu muxamed ayaa la yidhaahaaye albusti almutakicu hunaa muttaki'a ah halkan waxaa laga wadaa huwa aljaalisu muctamidan calaa wiطaa'in taxta waxaa laga wadaa qofka fadhiya isaga oo shay jilicsan oo barkin iyo joodar iyo wax lamida sidaasa ku fadhiya ku cunaa laga wadaa qaala wuxuuna yidhi wa araada wuxuuna ka waday anlaa yaqcuda cala alwiطaa'i wاlwasaa'id inaanu ku fadhiisanin joodariyaal iyo barkimooyin iyo waxyaala jilicsan iyo inaanu ku fadhiisanin ka ficli man yuriidu likhaara min aطacaam sida ay u fadhiistaan dadka raba inay halkaa wax badan fadhiyaan oo cuntada in badan ay ka cunaan bal yaqcudu wuxuu fadhiisanayaa mustawfizan isagoo degdega degdegsanaya oo sida kadaloob iyo u fadhiya buu cunaya laa mustawطi'an idinkana laa mustawطi'an kuu daahayo oo wax jilicsan hoostiisa gogladay wayaakulu bulqatan wuxuuna ka cunayaa wax yar oo gaajo iskaga bi'is ah maxaayuu ku kaaftoomaya oo gaajada ka bi'isa hada kalaamu اlkhaطaabi khaطaabi baa sidaa ku fasiray wa ashaara kayruhu qayrkiina wuxuu ku fasiray ilaa ana almuttaki'a huwa almaa'ilu calaa janbihi inuu yahay uu qofka dhinac dhinac u jiifa inuu yahay wallahu aclam sidaasaanuu rajaxay asheikh alalbani oo wuxuu yidhi muxuu ahaa inkastoo anugu nin asalkiisa ajamiya aanahay haddana sida carabiyadu ay keenaysaa waxa weeye mustawdicu maxaa muttaki'u inuu yahay qofka dhinac dhinac barkin iyo wax lamida ugu dangiiga inuu yahay bay keenaysaa ee sidan abu sulaymaan alkhaaabi uu ku fasiray maaha aha mutaki ma aha ah, wallahu aclam wacan anasin radi allahu canhu qaala ra'aytu rasuula allahi sal sl rasuulka allaan arkay jaalisan isaga oo fadhiya muqciyan oo kadalooba yakulu tamran oo timir cunaaya isagoo kadaloob timir ku cunaya baan arkay eh, rawaahu muslim almuqci huwa aladii yulsiqu alyatayhi bilard wayansibu saaqayhi kaasaa la yidhahaa solka intuu dhulka saaro jilbaha koru taaga kaasaa muqcin la yidhaah baabu istixbaabi اlakli bihalaaثati asaabic ee sunnaynta la sunneeyey ee la jeclaaday sharci ahaan loo jeclaaday in lagu cuno saddex farood saddex farood in lagu cuno wixii aan wax yaryaroo kala daadanaya aan ahayn ilan cuntadoodasu waxay ahayd kibis bay ahaan jirtay kibistana marka haddii kolkii la jajabiya marqiyo lagu daray iyo afar saddex farood waa lagu cuni karaa waistixbaabu lacqi اlasaabic iyo faraha leefidooda sunaynteeda wa karaahatu masxihaa qabla lacqihaa iyo necbaysiga la necbaystay in la tirtiro oo istiraashada la iskaga tirtiro in biyo la raacina waa sida oo kale iyada oo aan la leefin waistixbaabu lacqi اlqasca xeedhda murdinteeda sunaynteeda waأkhdi الluqmati alatii tasqutu minhu luqmada ka dhacaysa qaadideeda waakliha iyo cunideeda wajawaazu masxiha bacda alacqi bisaacidi walqadami wagayrihima iyo bannaanaanshaha uu bannaan yahay in gacanta lagu masaxo kolkii la leefo dabadeed muxuu ahay dhudhunka saacidka waxaa la yidhaahaa mxua dhudhunka gacanta diraaca ayaa la yidhaahaa iyo lugta iyo wixii la mida ah in lagu masaxo wejiga la marsado ama lugaha la marsado inay bannaan tahay yani can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allau alay waslam idaa akala axadukum طacaaman midkiin markuu cunto cuno falaa yamsax asaabicahu farihiisa yaanu tirtirin xataa yalcaqaha ilaa uu leefo oo yulciqaha ama uu leefsiiyo qof kale uu leefsiiyo oo qof kale oo aan ka yaqiiqsanaynin oo ilmihiisi iyo qaadinkiisi iyo islaantiisi waxyaale sidaasa inuu ama leefsiyo ama isagu leefo mooyaane intaa yaree cuntada ehe faraha ku taal taalla ayaa looga baqayaa oo la diidan yahay in la dayaco saasna marka macnaheedu waxa weeyaan dhaqaalaha in la ilaaliyo maalka in lagu ciyaaro oo la saydhsaydho oo qofku muxuu ahay lagu qubo qashinqubkii iyo cuntadii lagu daro taasu marka waxaa weye mid aad iyo aada u foolxun wey intaa yarta ahee faraha ku harharaysiiya intaa qascada ku harhaysiiya inta dhulka ku dhacday intaasa looga ba-ayaa inay khasaaraan muttafaqun calayh وعn كعب بن مالك رضي الله عنه qال رأيtu رsuuل الlahi صلى اه علي sلم rasuulka allaan arkay yaأkل بثaلaaثi أصاaبع isagoo saddex farood ku curaaya faإidaa farغa markuu ka bogana laciqahaa waa leefi jiray rawaahu msلم و عan jaaبirin رadي الله عanهu أna rasuل الlh صلى اه علي sلم أmara بlacqi الأصاaبع faraxa in la leefo amray والصxfati iyo xeeradaba وqaala wuxuuna yidhi inakum laa tadruuna fi أyi طcaamiكum الbarكة idinkunba garanaysaan cuntadiina keeda ay juskeeda ay barakadu ku jirto rawah muslim waqad sabaqa biraqam mia arbaca wasittiin wa canhu radia allahu canhu ana rasuula اlah sal ly slam qaala idaa waqacat luqmatu axadikum markay dhulka ku dhacdo midkiin luqmadiisu goosintii ee afka ku sii waday afgeliska ahaa haddii ay ka dhacdo <clears throat> falyaakudhaa ha qaado oo falyumid haka zuuliya maa kaana biha min adaa wixii ku yaalla ee soo raacaya wasakh iyo ciid iyo qori iyo waxaasiyo tin iyo haka zuuliyo waliya'kulaha ha cuno oo walaa yadacha lishayطaani shayطaan yaanu uga tegin walaa yamsax yadahu gacantiisana yaanu ku tirtirin bilmindiil muxuu aha istiraashada yaanu ku tirtirin xataa yalcaqa asaabicahu ilaa farihiisa uu leefo fainahu laa yadrii fi ayi طacaamihi اlbaraka rawahu muslim leanna isagu ma oga cuntadiisa keeda ay barakada ku jirtee marka wax cunto oo la dayacaayo waa inayna jirin wa canhu radia allahu canhu radia allahu canhu ana rasuula اllahi s xadiidkaasuna marka isaguna waa inoo soo hormaray wuxuu kusoo hormaray raqam miya arbaca wa sittiin وعنه رضي الله عنه أن رsuuل الlه صلى اه علي سلم qاala إن الشhayطاana يxضر أxadaكم shayطaanku waa la joogaa midkiin walbaba cinda kulli shayin min sha'nih wax kasta oo shuqulkiisa ka midaba markuu samaynayo wuu la jiraa xataa yaxdurahu ilaa uu la joogo cinda طcaamihi kolkuu cunaya faidaa saqaطat luqmatu axadikum midkiin luqmadiisu markay dhulka ku dhacdo falyaakhudha ha qaado oo falyumid ha zuuliyo maa kaana biha min adaa wixii soo raacaya wasaqha ka zuuliyo uma liya'kulaha haddana ha cuno walaa yadacha lishayطaan shayطaanka yaanu uga tegin faidaa faraqa kolkuu dhammeeyana falyalcaq asaabicahu farihiisa ha leefo fainahu laa yadrii fi ayi طcaamihi اlbaraka rawaahu muslim saddexdantada xadiidbaba waana soo hormareen oo hal raqam keliya hal xadiid soo iskaga soo dhigay ayay soo hormartay kullina muslim baa wada wariyay وعn أنس رضي الله عنه qاala kana rasuul الlahi صلى اه عليه وسلم rasuulka alle wuxuu aha إida akla طcaaman markuu cunto cuno laciqa asaabicahu halaa fariisa saddexdaa buu leefi jiray wa qaala wuxuuna dhahay idaa saqaطat luqmatu axadikum midkii luqmadiinu marmuqmadiisu markay dhulka dhacdo falyaakudaa ha qaado oo walyumid canha ladaa wasakda haka zuuliyo walyakula ha cuno walaydaca lishayطaan wa amaranaa wuxuuna faray an nasluta alqasca inaan xeerada tirtiro oon masaxno oon leefno yani uuna faray wa qaala wuxuuna yidhi inakum laa tadruuna fi ayi طcaamihi اlbaraka fi ayi طcaamikum اlbaraka cuntadiina keeda ay barakadu ku jirto ma garanaysaan buui marka kanna wuxuu kusoo hormay raqam situmiya wa hamaaniya wa can saciid bn اlxaaris أنhu sأla jaabira radي allahu canhu can اlwuduءi mima masat الnaar wuxuu ka waraystay ninkaas la yidhaaho saciid ibn اlxaariث jaabir ibn cabdillahi alansaari radi allahu canhuma wuxuu waraystay waysaqaad laga weyse qaato waxay dab uu taabtay yani wax dab lagu bisleeyey ee ama la dubay ama la shiilay ama la keri wax sidaasa qaala markaasuu wuxuu yidhi laa maya qad kunnaa zamna الnabiy sal ه alay slm waqtigii nebiga waxaan ahayn laa najidu midla hada طacaami ilaa qaliilan cuntada noocaas oo kale ee la kariyey maba anaan heli jirin ilaa wax yar mooyaane cuntada iyadu timir iyo bay isaga badnayd faidaa naxnu wajadnaahu marka aan hello lam yakun lanaa manaadiil ma annaan lahayn istiraashooyin ma annaan lahayn ilaa kufanaa gacmaha iyaga mooye curcurada mooyaane wa sawaacidana iyo suxuladana iyada mooyaane wa aqdaamana iyo gundaha iyaga mooyaane uma nusallii waan tukanaynay oo walaa natawada' mana aanaan weyse qaadan jirin rawaahu albukhaariy marka wax la kariyey oo yani dab lagu bisleeyey oo dhan lagama weyse qaadanayo laakiin hilibka geela gaar ahaan isagu hilibka geela gaar ahaan isagu daliilkiisa gaarkaa buu leeyahay oo weyse qaad ka waajabiya isagoo waa laga weyse qaadanaya baabu taksiiri اlaydi cala aطacaam gacmaha ku badintooda cuntada lagu badiyo oo iyo barakadii khayrka ay leedahay can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allau alay slam طacaamu اlisnayni kaafi halaaثa wa طacaamu halaaثati kaafi larbaca muttafaqun calayh laba cuntadood saddex waa ku filan tahay saddex cuntadoodna afar bay ku filan tahay muttafaq caleyh waana soo hormaray wa can jaabiri radi allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi sal ly slm yaqulu طcaamu اlwaaxidi yakfi اlاثnayn wa طcaamu اlاثnayn yakfi اlarbaca wa طcaamu اlarbacati yakfi hamaaniya rawaahu muslim isna waa soo hormaray wa baabu adab الshurbi wa istixbaabi الtanafusi halaaثa adabta wax loo cabaayo iyo jeclaysiga la jeclaystay in saddex goor lagu neefsado sharaabka dhexdiisa lagu neefsado khaarij alcinaayo weelka ka baxsan oo weelkaan lagu dheneebsanine sharaabkii oon weli la dhammaysanin in saddex goor loo neneebsado laakiin afka laga duwo weelka kolkaa la neefsanayo wa karaahatu tanafusi fi lcinaa weelka in lagu dhex neebsado iyo in la afuufo iyo muxuaha jeclaysigiisa nabaysigiisa wa karaahiyatu idaarat اlinaa'i cala alayman falayman bacda almubtadi iyo wastixbaabu idaarat اlinaa iyo sunaynta la suneeye la jeclaystay weelka in laga wareejiyo dhanka midigta ah weelka yani maxaa la ysaga dandambaynayo sharaabka ah in dhanka midigta laga wareejiyo qofka lagu bilaabay dabadii qofka lagu bilaabay dabadidaas baa waxaad marka uu leeyahay ee wuxuu keenayaa in horta hore la bilaabayo aan midigta in laga bilaabo ayna sunno ahayn mase aha oo marka wax sidaa u qayidayaayo ma uu jiro marka u horaysa la kolta kolka uu bilaabayo qofkan kada wareejinayaayo qaybinayaayo waa inuu qofka midigtiisa fadhiya uu u dhiibo kolkaasna marka isaguna midigta kasii fadhiya haddana looga sii gudbiyo wa can anasin radi allahu canhu ana rasul la sl kaana yatanafasu fi sharaabi ثalaaثan saddex goor buu ku dhex neefsan jiray sharaabka muttafaqu calayh yacni yatanafasu khaarij alinaa daakhil alinaa buu ku dhex neefsan jiray meahee khaarij alinaa buu ku neefsan jiray afkuu ka qaadi jiray وعn iبn cabaasin radي allahu canhuma qaala qaala rasul اlah sl ly slm laa tashrabuu waaxida hal mar keliya ha cabino hal nafas keliya ha ku cabina ka shurbi اlbaciiri sidii neefka geelihu uu cabo oo kale walaakin ishrabuu caba mathnaa laba laba iyo wahulaatha saddex saddex eh, laba laba neefood iyo saddex saddex neefood wasamuu bismillaaya idaa antum sharibtum markaad idinku cabaysaan afka saaraysaan waxmaduu xamdiya idaa antum rafactum markaad afka ka qaadaanna rawahu tirmidiy wa qaala xadiiun xasan xadiidun xasan sidaasuu dhahay alimaamu tirmidiy ridwaan اllahi tacaala calayh laakiin xadiidku saxiix maahe xadiidku daciif weeyaan xasan maahe waxa wey daciifo waxaa daciifiyey sheikh اlalbani fi daciif aljaamic الصغيr fi mxua mishkaati اlmasaabiix oo sababku ku daciifayna waxa weeyaan waxaa ku jira sanadkiisa nin la yidhaaho yaziid ibni sinaan alruhaawi abu farwa wa huwa daciifun wa shaykhuhu fiihi majhuul ninka uu ka wariyeyna xadiidka waa waxaa weye isaguna majhuul weeye walihada ضacafahu alxaafiظu fi اlfatxi alxaafid ibn xajar alcasqalaani raximah اllahu taعala fi fatxi اlbari u daciifiyey sida uu sheekh اlalbanina marka u daciifiyey xadiidkan marka daciif weeyaan <clears throat> laakiin waxaa jira min ficli الnabiy salى اllahu alayh wali waslm ficilka nebiga sala اlه alay slam وعn أbي qتاadةa رضي الله عنه أن النبy صلى اه عليه وسلم نهى أn يتنفس في الإناء wuxuu reebay rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam in lagu dhex neefsado weelka dhexdiisa muttafaqun calayh yacni yutanafas fii nafsi lcinaa weelka dhexdiisa sharaabka ma aha marka xadiidkii aan soo marray iyo kanu saasay ku kala duwan yihiinoo weelka oo neefta lagu dhex neefsado isagoo afka lagu hayo la neefsado waa mamnuuc inta afka laga qaado in la neefsado saddex goorna waa mashruuc xadiidkii xadiidkan kada ka horeeyey xadiidku isagu waa kaan sheegnay oo wuxuu ahaa daciif buu ahaa laakiin xadiidkan wuxuu leeyahay shaahid buu leeyahay min ficlihi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka alle sala allahu alayh waali wasalam inuu saddex goor ku dhex neebsan jiray sharaabka oo markuu afka saarayana uu bismillaahi dhihi jiray markuu afka ka qaadana uu alxamdu lilaahi dhihi jiray kaas isagu waxa weye xadiis saxiixa weeyaan oo rawaahu ibnu sinni can nawfal ibni mucaawiya addiili radia allahu canhu wa saxaxahu alalbaniyu fi saxiix aljaamic asagiir xadiid kale isaguna jiro oo saxiix oo dhahaya idaa shariba axadukum falaa yashrab binafasin waaxid kolku midkiin waxabaaya hal muxuu ahay neefsasho keliya yaanu ku cabin isaguna markaa saxiix weeyaan can abi qataada ayaa uu ka wariyey xaakim baana wariyey wa saxahu alalbani fi saxiix aljaamic الصaغيir wa ibn xajar acasqalaani fi fatxi اlbaari labadaas xadiidba marka oo waa jiraan laakiin midkan kada midkan ibn cabaas isagu waxaa ku jirta maxaa jumlo iyadu shaadaba oo aan macquulba ahayn oo midda dhahaysa weeyaan siduu awrku hal neefsasho uga cabo geelu hal neefsasha kuma cabo lo-daaba uga habboon geelu hadba madaxu ka qaad qaadayo waa faruuryo dhowdaayo hal nafs keliya kuma cabo wa an abi can anasin radia allahu canhu ana rasul lah sal ly slam utiya bilabanin qad shiiba bimaa waxaa loo keenay caano oo biyo lagu barxay wa can yamiiniha acraabiyun midigtiisana waxaa joogay nin reer baadiye ah wa can yasaariha abu bakrin radia allahu canhu bidixdiisana abuubakr baa joogay fa shariba waa cabay uma acta alacraabiya ninkii reebaaniha buu siiyey wa qaala wuxuuna yidhi alaymana falayman muttafaqun calayhi qowluhu shiiba ay khulita oo lagu barxay weeyaan marka ka midigtaa haddana ka midigtaa sidaasuu yidhi marka wuxuu kolkaana u jawaabayay cumar oo yidhi yaa rasuul allah abubakr si waa kan bixdaada fadhiye waxaan soo maray xadiidkan kada xadiid ku dhadhow oo ahaa xadiidkii sahl ibni sacdi ee walkii rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam waa kan haddana kan kada ku xigo way aanan soona maray wa can sahl ibni sacdin asaacidi radia allahu canhuma qaala utiya eh, ina rasul lah sal l sl utiya bisharaab sharaab baa loo keenay rasuulka alla sala allahu alيh waali wasalam fashariba minhu waxbuu ka cabay wa can yasaarihi hulaam midig can eh, yamiinihi baan u jeedaa hulaam midigtiisa waxaa fadhiyay wiil yar oo ibnu cabaas weeyaane can yasaarihi alashyaakh bidixdiisana odayaashii baa fadhiyey faqaala lilgulaam canugii buu ku yidhi hal ta'danuu li an ucطiya haa'ulaa ma ii idinaysaa inaan kuwan kada u aan siiyo faqaala algulaam laa wallahi laa uuhiru binasiibi minka axada fatallahu rasuulu llahi sala alla alay slam rasuulka allah ayaa saaray fii yadihi gacantiisa muttafaqun calayhi qowluhu tallahu ay wadacahu hada algulaam huwa ibnu cabaasin radi allahu canhuma xadiidkan kaduna marka waa na soo hormaray oo baabku wuxuu kusoo hormaray alistikhaar mima fiihi baraka raqamkiisuna wuxuu ahaa hamsumiya tisca wasitiin baabu karaahati shurbi min fami اlqirbati wa naxwiha wa bayaani anahu karaahatu tanziihi la taxriim necbaysiga la necbaystay in qarhbadka afkiisa sibraarka iyo wixii lamida ah oo sida muxuu ahaanta biyaha lagu shubtay iyo weelkaas biyaha lagu keedsaday iyo weeyaane in afka laga cabo oo in weel lagaga shubtay iyo in la darsada mooyaane in weelkii afka la saaro karaahada la karaahaystay weelkii weynaa ee biyuhu ku hadhayeeno kolkaas yani aanu dhammaysan karayn oo iyo inay arrintaas karaahadeedu ay karaahatu tansiih tahay aan xaraam ahayn oo haddii afka la saarana ay bannaan tahay وعn أbي سacيidi الkdري رضي الله عnه qال نهىa رsuل الlh صلى <coughs> اه عليه وsلم rasuulka alle wuxuu reebay عan اkhtinaaثi الأsقya mxuu ahay weelasha asqya waa jamc siqa siqahana marka waxaa weeye weelka sharaabka lagu shubto ayaa siqaa la yidhaahaa marka qirbadii baa laga wadaa اkhtinaaثkuna waa afjabsi afkeeda inta qarka qarkeeda sidaa loo laabo qarkeeda isagoo saa u yar afsaaridiisu waa dhin marka tasaa loo laabo oo qar loo sameeyo insaa lagu cabo taasaa la yidhaahaa ikhtinaafka yacni an tuksara afwaahuhaa in afkeeda la jabiyo qarkeeda la laabo wayushraba minha laga cabo taas kooda muttafaqun caleyh wacan abi hurayrata radi allahu anhu qaala annaha rasul lah sal ly slam an yushraba min fisiqa fiidana waa bimacnaa fam in qarbadka afkiisa laga cabo aw ilqirba siqa iyo qirba waa siqaa ka caamsan muttafaqun calayh wa can ummi haabit kabsha binti haabitin ukti xasan eh, ibni qays ibni haabitin radi allahu canhumaa eh, radi allahu canhu wa canha qaalat dakla calaya rasuulu llahi sala alla alay slm rasuulka alla walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته